bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan kusoo dhex jirnay oon soo haynay kitaabkii alcaqiidaة الطaxaawiya lilimaam abi jacfarin الطaxaawiy raximah اllahu tacaala qala اlimaamu abu jacfar wanu'minu bاllawxi wاlqalm wbijamiici ma fihi qad ruqim <clears throat> wanu'minu waxaan rumayneynaa bilawxi ayaanu rumayneynaa looxi waalqalami qalinkii ayaan rumayneynaa wa bijamiici maa kii dhammaantiisa qad ruqima lagu qoray fiihi isaga dhexdiisa looxa lagu qoray halkan marka wuxuu leeyahay waxaanu rumayneynaa looxa looxuna waa looxulmaxfuudka oo ilaahay subxaanahu watacaala wax walba oo qadar ah oo maqaadiiroo koonka ka dhacaaya ilaahay uu ku qoray subxaanahu watacaala qur-aankuna uu ku sheego bal huwa qur'aanu majiidun fii lawxin maxfuud uu yiri ayb lowxaas ayaanu rumayneynaayo ilaahay inuu ku qoray maqaadiir alkhalqi oo dhan khalqiga maqaadiirtiisa iyo waxyaabaha alla uu u jaangooyey inay ka dhacaan oo halkaa ku qoray waalqalamina waa rumayneynaa buu yiri qalamka qalinka isaguna marka waxaa weeyaan waa kii lagu qoray waay nacam xadiidkii cubaadata bnu saamidna waxa uu ahaa ina awala maa khalaqa allahu lqalam waxa ugu horeeyo alla uu abuuray qalinka ayuu ahaa faqaala lahu ktub wuxuu yihi marka alle qor qaala wuxuu yihi yaa rabbi wamaada aktub yow maxaan qoraa qaala uktub maqaadiira kuli shayin wax kasta maqaadiirtooda qor buu yidhi xataa taquuma asaaca ilaa ay saacadda qiyaamaha ay ka qumayso ay ka dhacayso culamadu marka waxay isku khilaafeen koonkan wax la abuuray maxaa ugu horreeyey qalinka miyaa ugu horreeyey mase carshiga laba qowl bay iskugu khilaafeen alxaafid abulcalaa alhamdaanina uu sheegay kan ugu asaxsanna uu yahay carshiga inuu ka horreeyey qalinka carshiga ayaa qalinka ka horreeyey oo saxiixa waxaa ku sugnaaday min xadiidi cabdillahi bni camrin nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi kataba allaahu maqaadiira alkhalqi alla subxaanahu watacaala khalqiga maqaadiirtooda ayuu qoray qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda dhulka iyo cirka intuunan abuurin bikhamsiina alfi sana konton kun oo sano ka hor qaala markaa wuxuu yidhi wa carshuhu cala almaa carshiga allana markaasi cala almaai biyaha ayuu ka koreeyey wa carshuhu cala almaa halkaa marka maxaa kugu cadna alla subxaanahu watacaala samaawaad samaawaadka iyo dhulka intuunan abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu ilaahay maqaadiiru lkhalqi khalqiga maqaadiirtooda ayuu qoray markaas maqaadiirta khalqiga la qoraayeyna carshigu waa abuurnaay oo wakaana carshuhu cala almaa uu yidhi wacarshuhu cala almaa marka waqtiga maqaadiirta la qoray iyo qalinka waqtigii la abuurayna waa isku mar oo qalinkaa la abuuray isla markaas qalinkii waxaa la amray inuu qoro maqaadiirta inuu qoro halkan marka ilaahay markaa konton kun oo sano kadib kadibaa marka dhulkai cirka la abuuray sida xadiidkan uu tilmaamayo xadiidka marka wuxuu kaloo kuleeyahay maqaadiirtaas markii la qoray carshigu biyuhu ka sarreeya idan marka carshigaa horreeyey carshiga iyo qalinka carshiga ayaa horreeyey sida xadiidkaasu nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo ayb xadiidkan marka wuxuu sariix ku yahay ana taqdiira waqaca bacda khalqi lcarshi taqdiirku wuxuu dhacay marka carshiga la abuuray kadib ayuu yimid wataqdiiru taqdiirka maqaadiirta la qorayna waqaca cinda awali khalqi alqalam waa kaas qalinka markii ugu horreeya oo la abuurayba iyadana dhacday bixadiidi cibaadata naam amaa xadiidka awalu maa khalaq allahu alqalam imaa in yacni uu yahay jumlo ama laba jumlo wax ka dhexeeya ma laha hadduu hal jumlo yahay waana sida saxiixa ahe macnihiisu wuxuu noqonayaa anahu cinda awali khalqihi alla markuu qalinka abuuray cinda awali khalqihi abuurista alla uu qalinka abuuray markii ugu horreysay ayuu yidhi uktub qor mar allaala markii la abuuraa uktub qor la layidhi sida lafdigaba ka muuqato awalu maa khalaqa allaahu alqalama markii ugu horreysay oo alla uu qalinka abuuray ayuu wuxuu ku yidhi uktub qor marka macnuhu saas waayo marka binasbi awala awala marka waa la nasbinaya waxaynu awala maa khalaqa allaahu alqalam yacni markii ugu horreysayoo alla uu qalinka abuuray ayuu sidaas yiri uktub qor ee marka ma ahan macnuhu yacni awalu maa khalaqa allaahu lkhalqa wixii ugu horreeyey ee uu alla abuuray alqalamu waaye macnaha saas ma aha nacam saasuu kuleeyahay nacam soo ma garan walqala nacam haddii laba jumlo uu yahayna waa haddii awalu loo dabdiyo oo laamka la godee Eh, alqalamuna la godo marka waxaa waajiba in marka lagu macneeyo haddii yani riwaayada haddii loo sida loo shaqlay ku xiran tahay awala maa khalaqa allaahu alkhalq alqalam hadday macnuhu hadday tahay yani awala maa khalaqa allaahu alqalama hal jumlo markaas markii ugu horreysayo allah subxaanahu watacaala qalinka uu abuuray qaala lahu uktub wuxuu ku yidhi qor haddii awala la dhaho la nasbiyo calaa annahaa daraf inay tahay haddii awalu la yidhaahdana oo macno yani mubtadiya khabar jumla ismiya laga dhigana macnuhu marka wuxuu noqonayaa aw marka waxay noqonaya in marka macnaheeda la la tawjiihiyo oo markaas waxaa la dhahayaa awalu maa khalaqa allaahu wixii ugu horreeyey ee alla ou abuuray carshiga marka laga reebo maxaa ugu horreeyey marka alqalamu waay saas baa loo tawjiihinaya marka naam somakas si marka aan laysu dhihin haddii la yiraahdo yacni wixii ugu horreeyo alla uu abuuray waa qalinka carshiga inuu ka horreeyaa imaanaysa marka xadiidkii horena carshiga inuu horreeyaa ayuu caddaynayaa sidaasaa marka loo jamcinayaa aqlaamta ama qalinku yacni waxaa weeyaan dhowr nooc waaye qalinkan marka maqaadiirulkhalqi lagu qoray waa waa waa kow waa nooc qalimada kamida ah, kow waay waa midkan ilaahay ou markuu abuuray uu yidhi qor uu yidhi maxaan qoraa ilaahw maqaadiirta khalqiga qor midka uu yidhi waa mid waay waana qalinka qalmaanta kan fadliga badan uguna weyn nacam ahlu tafsiirka in badanoo kamidana saasay waxay yidhaahdeen ina alqalma aladii aqsama allahu bihi fii qowlihi tacaala nuun waalqalmi wamaa yasduruun weeyaan nacam ayb inahu alqalmu aladii aqsama allahu bihi fii qowlihi tacaala nuun waalqalmi wamaa yasduruun alla qalinka uu ku dhaartayna waa midkaas waayo oo maqaadiirta khalqiga oo dhan qoray waayo oo loox maxfuudka ku qoray qalinka labaad waxaa weeyaan waa qalamulwaxyi waa qalinka waxyiga wa huwa aladii yuktabu bihi waxyu llahi ilaa anbiyaa'ihi warusulihi waana midka ilaahay waxyigiisa lagu qoro oo ambiyada loo qoro marka nacam wa asxaabu hada alqalami hum alxukaamu cala alcaalam wuxuu leeya wahuwa ladii nacam yuktabu bihi waxyullahi ilaa ambiyaa'ihi warasulihi waa qalmaanta waxyiga alle lagu qoro ambiyada alle rusushiisa iyo loo qoro wa asxaabu hada alqalam dadkan marka yani qalinkan dadka asxaabtiisa ahna hum ulxukaamu cala alcaalam waa dadka caalamka xukaamta ka ah xaqiiqo ahaan naam walaqlaamu kulluhaa khadamun liaqlaamihim qalimaanta kaleo dhanna aqlaamtaas unbay qadam khadam u yihiin adeegayaal u yihiin Eh, maxaa yeeley maxaa yeeley waxyiga isaga ayaa wax lagu xukumaa marka qalinkii waxyiga marka waa inuu yahay marka qaalmaanta kale o dhan inay tabac isaga u tahay nacam nabigana calayhi salaatu wasalaam waa la kor yeelay habeenkii la dheelmiyey ilaa waxaa la gaarsiiyey meel uu maqlaayo qalinka shanqartiisa qalinkaas marka ma aha qalamkii looxul maxfuudka lagu dhigay ma aha kaas mar horaa laga yaa laga faaro ruficat alaqlaamu wajafat isuxuf ee kan nebiga uu maqlay sala allahu alayh ali wasalam sida cirka loo geynayo loo geynayo loo geynayo mustawo waxaa la gaarsiiyey qalinkii ou maqlayo shanqartiisa qalinkaas waa kee qalamulwaxyi waay waa midkii towraad all oo alla subxaana alla subxaana wa tacala isaga yani towraad gacantiisauba ku qorayba laakiin midka malaa-igta marka ay qorayso waxyiga alla subxaanah wa tacaala ay qorayso kaasu shanqar kaa shanqartiisa oo maqlay nabi nabiga caleyhi salaatu wasalaam waana midkan marka qalamulwaxyi uu leeyahay qalinka kale waxa weeyaan marka waa qalamu takliif qalamu takliif takliifta qalinka adiga ku saaran oo markaad qaan gaartayba waxbaa lagu waxbaa laga qorayaa dembigaaga waa la qorayaa xasanaadkaaga waa la qorayaa malaa-ig baa qoraysa qalamu la aaleraa kaasoo kale oo waa kii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi rufica alqalamu qalinka waa laga koryeelay can halaatatin saddex can innaaim xataa yastayqid oo can isabiyi xataa yaxtalim wacan ilmajnuuni xataa yafiiq kama qaala sal l slam qalinka waa laga kor qaaday majnuunka ilaa uu ka meersado kan cunuga yarkaa ilaa uu ka qaangaaro sabiga midka hurdaaya ilaa uu kasoo tooso qalinkaas waa maxayna qalamu takliif waay waa qalinka waa qalinka mas-uuliyadda waay naam qofku markay mas-uuliyad korto waxbaa laga qoraa naam waxyaabahaas marka waxa qalin kale culimmadu waxay ku sheegaan midka isagu eh, marka aada caloosha hooyadaa ku jirto afartanka saddexaad aada gasho waa ka malag lasoo diraayo oo la amraayo inuu qoro bikatbi arbaci kalimaatin afar kelmadood inuu qoro risqigaaga cumrigaaga inaad camalkaaga haakada kii xadiidka cabdullahi bin mascuud ku jira wuxuu yihi marka wanu'minu waxaanu rumaynaynaa bilawxi waalqalam looxi qalinkii iyo wa jamiici maa shay kasta oo qad ruqima lagu qoray fiihi isaga dhexdiisa lagu qoray maqaadiirtii dhan falow ijtamaca alkhalqu khalqigu hadday kulmaan kulluhum dhammaantood calaa shayin ay ku kulmaan shay katabahu llahu tacaalaa alla ou qoray fiihi kaa dhexdiisa halkaa uu ku qoray fiihi ou qoray alla subxaanahu wa tacaala anahu shaygaasu kaa-inun inuu ahaanaayo dadkao dhan hadday kulmaan liyajcaluuhu si ay uga dhigaan hayra kaa-inin shaygaas inuu midaan ahaanaynin si ay uga dhigaan lam yaqdiruu caleyhi ma awoodayaan khalqigu haddii uu kulmo shay alla qoray oo uu qalinkaa ku qoray annahu kaa-inun inuu ahaanayo uu qoray khalqigu hadday ku kulmaan ay wada ururaan meel ku wada ururaan liyajcaluuhu si ay uga dhigaan shaygaasi hayra kaa-inin midaan ahaanaynin wax ilaahay inay dhacayaan ou qoray khalqigu hadduu kulmo oo ay u kulmaan inaynan dhicin shaygaas uunan dhicin lam yaqdiruu calayhi ma awoodayaan buu yidhi walow ijtamacuu hadday kulmaan kulluhum dhammaantood calaa shayin ay ku kulmaan lam yaktubhu llaahu alla uunan qorin tacaalaa sarreeyey fiihi kaa dhexdiisa uunan ku qorin maqaadiirtaas hore qalinka uu qoray wax uunan alla ku qorin hadday dadkii u kulmaan liyajcaluuhu si ay uga dhigaan kaa-inan wax ahaanayo lam yaqdiruu calayhi ma awoodayaan jafal qalamu qalinkii waa qallalay bimaa kiibuu ku qallalay huwa isaguba kaa-inun ahaana ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha tacliimtaasna waa tacliimtii nabiga caleyhi salaatu wasalaam cabdullahi bnu cabaas ou baray yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaatin kelmado ayaan ku barayaa buu yihi ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujaahaka idaa sa'alta fas'al illah waidaa stacanta fastacin billah waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu llahu lak walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk ruficat alaqlaamu wajafat isuxuf xadiidkaas uu ku tilmaamay dadku hadday u kulmaan inay adiga ku dhibaan oo dhibka oowaxa inay yani kugu anfaca kugu inay ku anfacaan hadday u kulmaan kugu anfici maayaan ilaa wax ilaahay qoray maane oo kuu qoray maane hadday u kulmaan inay kulligood ku wada dhibaanna ma ku dhibi karaan ilaa wax alla kuu qoray korkaaga uu ku qoray maahane khalqigu idan marka waa aalad waay nacam aalad weyaan waana makhluuq ilaahay subxaanah wa tacaala sida uu qoray unbay ku shaqeynayan nacam si kale oo ay qadarkan uga bixi karaan ma laha walidaalika waxaa fiican qofku marka uu yacnii waxyaabahan oo kale inuu ku fiiriyo iimaan inuu ku fiiriyo dhibka iyo nafciga iyo dhammaan markay alla xaggiisa ay ka yihiin qofku marka inuu ogaado e, masaa'ib iyo kale markay ku dhacdo inuu u eego masaa'ibtaas inuu ka fiiriyo khalqigaanu inay aalad leeyihiin aalad bis makiinad camal inay yihiin makiinad qofkii ku shaqaysto sida uu u brogaraamsado unbay ku soconaysaa soo maaha khalqiguna waa noocaasoo kale marka ilaahay subxaana wa tacaala unbaa khalqigan amarka qadariga ay ugu hogaansamaan amarka sharciga muslimiinta unbaa ilaahay ugu hogaansantay wixii wanaagsan laakiin amarka qadariga ah dadka o dhan waa wada ma ma ma ma ma diidi karaan wixii ilaahay subxaana watacaala uu doono marka inaad ilaahay subxaana watacaala raalli garayso oo dadaasho oo rabbi macaasida inaad iska ilaaliso ood ilaahay daacadiisa ku dadaasho si makhluuqan uunan kuguba dirin ilaahay subxaana tacaala saasaa ka fiicanay culummadu dhahan walidalika sheikhu lislaam ibnu taymiya qaacidatun fi sabri wuxuu leeyahay yani waxyaabaha qofka safarka u keeni karo waxaa kamid a inuu ogaado masaa-ibtaba inuu ku fiiriyo khalqigan makhluuqan isaga dhibaayaba inuu u arko wax alla wa watacaala qadarkiisa aan ka bixi karin oo wax allaale waxay kugu sameynaya wax alla soo qadaray waay subxaana watacaala marka inaad isku dayda inaa ilaahay subxaana dunuub baana sabab u ah masaa'ibtaas marka inaad dunuubta inaad ka dhexbaxdo ood ilaahay u toobad keento haddaad taa marka garato waxaa imaanaysa musiibadii marka waxay kuu noqonaysaa wax fiican oo waad ku cibro qaadatay wanaag bayna kuu noqotay heer fiican baana ilaahay kugu gaarsiiyey haddaad aragto marka walidaalika wuxuu yidhi qof ibtilaysan haddaad aragto qof musiibaysan oo musiibada markay ku dhacday ilaahay u toobad keenaayo ogow qofkaasi ma ibtilaysna waa qof ilaahay subxaana wa tacaala jecelyaha haddaa aragto qof musiibaysan oo maanta dhan dadka un eedeynayo oo aan asaga dib isugu laabanaynin faclam annahu mubtalan qof ibtilaysan qofkaasa ah buu nacam sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacala salafkuna marka arrintaas aimadii taabiciinta iyo taabicu taabiciin iyo aad iyo aaday arrintaas marka ay u fahamsanaayeen ay una dareemi kareen kitaabkan adaa-u dawaa iyo alimaam ibnu lqayimna macaani badan waxyaaba badan buu ku sheegaa oo macaanidaasoo kale leh <clears throat> oo qaarkood yacni salafku markay arkaan ilmihii ilmahoodiio ku madax adeegayo iyo daabadii iyo xoolihiioo ku madax adeegayo iyo marka ay arkaan waxay dareemi jireen dunuub ay soo ayay dibbay isugu laaban jireen maxamed ibnu siriin raximah ullahu tacaala waxaa laga waxaa la wariyey ibnu siriin inuu nin ayaa waxa uu yidhi <clears throat> cayartu rajulan biliflaasi nin baa waxaan ku ceebeeyey faqri faqri ayaan ku ceebeeyey buu yidhi afartan sano kadib baa ilaahay ugu imtixaanay buu yidhi nacam faqrigii bal soo u xasuusta feeri laakiin nacam bacda arbiciin sana faqri ku dhacayba wuxuu ogaaday musiibada inay halkaas kaga timid nacam nin uu ku ceebeeyey macnaha noocaas oo kalena isagii baa marka lagu ibtileeyey nacam annagana waxaa laga yaabaa shalay wax aan samaynay maba xasuusanaba nacam shalay wax aan samaynay maanta haddiina lagu imtixaano ka annamaa shalay inaana waxba samaynin oo kale nacam marka waa ibtilaysannaha xaqiiqatan nacam xaqiiqa ahaan ibtilaysannaha ayb dadku marka in <clears throat> macnahaas in dadka laga fiiriyaa fiican jafa alqalamu qalinkii waa qallalay bimaa huwa kaa-inun wixii ahaaday ayuu waxa ahaanaya ayuu qalinku la qallalay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha ah tasalludkan xataa aada arkayso gaalada ama yacni muslimiinta saan ugu dhiiran oo aan kaba baqayninba oo gaaladii ay ku dhiiranayaan wax kale kuma imaadaan dunuubta unbay ku timaadaa asalna u ah nacam asbaabna u haddaa aada u fiiriso nacam adduunyada yacni masaa'ibta soo martay tasallud gaalo waxaa ugu weynaatay tataarta sheekhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay meeshaas marka tataartu dhankaas barigay kasoo galeen mashriq muslimiintii dhinacaas deganayd boqoradiina dad diin ka fogay noqdeenoo ayaga dhanba lahwi iyo dheeldheel iyo isaga jira yacnii dulmi iyo iskaga jiro gaala ku dayasho iyagiibaaba gaalada tashabuh kufaartay shabahayeen gaaladii dadkiina waxay isaga bateen wixii culamo la dhihi jirayoo iyaguna marka ilaa man raximahullah maahane dad bidca iyo ilaahay iskaga caabuday u bateen marka shacab iska bidca ku badatay iyo yacni madax iyaguna yacni gaalo isku shabahday oo yacni shahawaadkii ka badatay yaa waxay sababtay marka in walidaalika markaasu wuxuu yidhi sallad allahu calayhim tatar ilaahay tatarka ku salladay marka asbaabahaas un hadda kama foga caalamka wax uu ku socdana ilaahay marka qofka hadda calaykum salam watullahi barakatu ayb sunnadu marka afar hadda marka qalinkii buu ka waramay sunnadu marka cala taqsiim marka loo sheego eh, aqlaamta marka anwaacdoodana waan sheegnay ayb wamaa akhdaa wamaa wixii akhdawamaa wixii akhda'a gafo alcabda addoonka lam yakun ma ahayn liyusiibahu mid asiibayo wamaa wixii asaabahu adoonka wixii asiiba addoonkana lam yakun ma ahayn liyukhdi'ahu wax gafaayo adoonka wixii addoonka gafo ma ahan wax asiibayo wixii asiibo oo helana adoonka wixii asiiba addoonka lam yakun liyukhdi'ahu wax gafaaya ma aanay ahayn xadiidkiiba iyadana marka ay ku timid waclam ana maa akhda'aka lam yakun liyusiibaka ogow wixii ku seego wax aad helay wixii ku seego wax aada helaysay ma aanay ahayn oo lagu qorayba wixii aada heshana wax ku seegaayo maba ahaynba nacam xadiidka iyadana ibnu cabaas bay ku jirtay wa cala alcabdi an yaclama ana allaha qad sabaqa cilmuhu fi kuli kaa'inin min khalqihi faqadara dalika taqdiira muxkama mubrama laysa fiihi naaqidun walaa mucaqibun walaa musiilun walaa mugayirun walaa naaqisun walaa zaa'idun min khalqihi fii samaawaatihi wa ardihi wa cala alcabdi addoonka an yaclama inuu ogaado ayaa korkiisa ah wa cala alcabdi addoonka korkiisa waxaa ah an yaclama inuu ogaado ana allaha alle qad sabaqa cilmuhu cilmigiisa inuu hormaray fii kulli shay dhammaa fii kulli kaa-inin wax kastoo ahaanayo oo min khalqihi khalqigiisa ah wax kasta oo dhacayo khalqigiisa ah cilmi baa ilaahay uu ku ogaa azeli ah ee hore taas marka addoonku inuu ogaado waay meeshaa marka musanifku waxuu ku radinayaa dadka ilaahay subxaanah watacaala jahliga u nisbeynayo oo yacnii qadariyada iyo ay ugu waaweyn yihiin oo ayagu dhahaya ilaahay subxaanah watacaala ashyaadu wuxuu ogaadaa markay dhacaan wax kastaa markau dhaco unbuu ogaanaya ka hor ma ogeyn bay ku leeyihiin hadda haddii ilaahay ka hor uunan ogeyn ka hor jaahilu ka ahaa marka jaahil hadda alla ku nisbaysan hadda ilaahay in jahli loo nisbeeya waa khatar waa gaalnimo ahlu sunnada marka waxay leeyihin wax kastoo dhacaya ilaahay horub uu ogaaba maxaa yale isagaa abuuray isagaa xikmaddiisa ku qadaray waa ogyahay annaga ayaa shaygu markau dhaca un indhaha markaan ku aragno un ogaanayno nacam amaa allah subxaanahu watacaala wuu ogyahay taas marka qofku inuu ogaado fawaxa xataa aan dhacaynin hadday dhaci lahaayeen siday ahaan lahaayeen ilahay waa ogyahay qur-aankuuna ku sheegay oo alla subxaanah watacaala waxa uu yidhi low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan kuwaan hadda aan idin raacaynin oon idinla baxaynin hadday idin raaci lahaayeen fasaad maahane wax kale idinkuma kordhin lahaynuu yidhi waaba ogyahayba ilaahi subxana wa tacala soo maha bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii la celin lahaa wixii ilaahay ka reebin bay u laaba lahaayeen waa waxaan dhacaynin ilaahay subxaana wa tacaala waa ogyahay ayb faqadara alla waa jaangooyey daalika kaagaasi taqdiiran jaangoyn jaangooyntaas oo muxkaman la sugay mubraman la gooyey laysa fiihi dhexdii dhexdeeda ma ahan naaqidun wax burinaayo <clears throat> taqdiirkaas oo laysa fiihi dhexdiisa naaqidun ounan ahayn wax mid buriyaa walaa mucaqibun mid ka daba tagaana ounan jirin wax ka daba tegi kara ilahay waxuu jaangooyo cid ka daba tegi kartaa malaha walaa musiilun mid zuuliyaa ounan jirin walaa muqayirun mid dooriyaana ounan jirin walaa naaqisun mid wax ka dhimaana ounan jirin walaa zaa'idun mid wax ku daraana ounan jirin waxaan o taqdiirka ka sifeynaysaa taqdiirkaas oo laysa fiihi naaqisun naaqidun mid buriyaa uunan jirin walaa mucaqibun mid ka daba tagaa uunan jirin walaa musiilun mid zuuliya aanu jirin walaa muqayirun mid dooriya uunan jirin walaa naaqisun mid wax ka dhimaa uunan jirin walaa zaa'idun mid wax ku daraa uunan jirin min khalqihi khalqigiisa kamid a ah. fii samaawaatihi wa ardihi ciraryaalkiisa dhexdooda iyo dhulka dhexdiisa cid wax ka zuulin karta oo ka daba tegi kartaa ma jirto <clears throat> <clears throat> maxaa yeele wax walba alla isaga abuuro alaa yaclamu man khalaq ilaahay waxau yihi miyownan alla ogeyn allihii wax abuuray miyownan ogeyn wixii u abuuray wadalika min caqdi اliimaani wa usuuli اlmacrifati waاlictiraafi bitawxiid اllahi tacala warububiyatih kama qaala tacala fi kitaabihi wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira waqaala tacaala wakana amru اllahi qadara maqduura <clears throat> wadaalika kaagaasina min caqdi liimaani iimaanka gunuddiisa waay wa usuuli lmacrifati macrifada alle subxaanahu watacaala la garto asalkeedii waay walictiraafi iyo ictiraaf qiritaan bitowxiidillahi ilaahay towxiidkiisa la qiro <clears throat> wadalika kaagaasi min caqdi liimaani iimaanka guntintiisii ayuu ka mid yahay wa usuuli lmacrifati macrifadii iyo allah subxaana wa tacaala garashadiisa asalkeedii waay asalyaalkeedii walictiraafi iyo walictiraafi aqoonsasho la qirto bitawxiid ilaahay ilahi tawxiidkiisa iyo warububiyatihi ilaahay rabbinimadiisa la aqoonsado la qirto <clears throat> ayay kamid tahay taas <clears throat> marka rububiyada iyo calaaqada ka dhexaysa qadarka waxaa weeyaan waa isku qadarku wuxuu kamid yahay alimaanu bilqadar wuxuu kamid yahay eh, tawxiid rububiya soo hoosgelaya maxaa yeele tawxiid rububiya marka laleeyahay allah yani marka laleeyahay allah subxaana watacaala waa huwa rabu rabbi macnaheeda waxaa weeyaan waa almaalik midka wax iskale alkhaaliq midka wax abuuro almudabir midka maamulo koonka marka ilaahay subxaana watacaala inuu wax qadaray qadarkana waa qudrada allah waa subxaana wa tacaala sida imaam axmed uu dhihi jiray alqadaru qudrat ullahi qadarku waa qudrada ilaahay waa awoodda ilaahay subxaana wa marka awoodda ilaahay ood ictiraaftaa waa tawxiidkii waa tawxiid rububiya nacam rabbinimadii ood alla subxaana wa tacaala u ictiraafta ood u sugto weeyaan kamaa qaala tacaala siduu alla u yiri fii kitaabihi wakhalaqa kula shayin alla wax kastoo abuuray faqadarahu waa jaangooyey taqdiiran jaangooyn wa qaala tacaala wa kaana llahi alla amarkiisa wuxuu ahaaday qadaran mid la jaangooyey maqduuran oo la jaangooyey buu ahaaday ayb marka tawxiidkumaba taam noqonayo ilaa alla subxaanahu watacaala rubuubiyadiisa loo qiro marka alla rububiyadiisa la qiraayo rabbinimadiisana waxaa weeyaan tilmaamihii magacyada alla subxaanahu watacaala adoon qirin tawxiid rubuubiya ma kuu suurageli karo maxaa yeelay eh, qadarku wuxuu ku wareegayaa magacyada allah subxaana wa tacaala uu ka mid yahay alqadiir uu ka mid yahay alxakiim magacyadaas oo dhan buu ku wareegayaa marka inaad ilaahay xikmad u sugto ood qudro u sugto oo yani waxyaabahaas oo dhan baa marka ka qofka uu kaga horreeya nacam walidaalika dadka qadarka aan rumaysnayn ama yacni si qaldan u rumaysan culammadu waxay ka tilmaamaan majuusu hadihi lumma qadariyada waxaa la yihahdaa alqadariyatu majuusu hadihi lumma sababta loo dhaha majuus majuustu waxay caabudaan laba ilaah oo waxay yidhaahdaan laba rabbi bay leeyihiin midka sharta keeno iyo midka khayrka keeno kan sharta keeno waxay leeyihiin waa mugdiga midka khayrka keenana waxaa weeyaan waa iftiinka nimankaana marka iyaguna laba laba rabbi bay ay sugayaan rabbi koonka abuuray waa mid waa allah iyo rabbi acmaasha abuuro acmaashooda acmaashiina yaa sameeya markaa tira yaa abuuro annagaa abuuranay kuleeyihin afcaalulcibaad hanuunka qofka isaa abuuranaayo baadida isaga abuuranaayo wax ilaahay shuqul uu kuleeyahay ma laha marka da laba laba khaaliq bay sugaan marka khaaliqu alhidaayati waadalaal wa afcaali alcibaad oo ayaga ah iyo khaaliqu hada alkown oo allah ah marka rubuubiyadii yaa ka ma-ayayba aada u rumaysnaynba marka ayb ayb marka taas marka caqaa'idka idka oo dhan buu marka halkaa marka uu ku radiyay fawaylun liman saara liman saara lilahi tacaala fawaylun halaag wuxuu usugnaaday liman ruux saara lilaahi alla subxaanahu watacaala uu yeelay fi lqadari saara ahaaday lilahi tacaala alla u ahaaday fi lqadari qadarka khasiiman mid mid dooda ah nacam yani weyl iyo halaag iyo waadii naareed wuxuu u sugnaaday qofka alla subxaanahu watacaala mid la doodayo noqday oo qadarka kula murmaayo wa axdara keenay linadari eegid fiihi la fiirfiiriyo qalban qalbi soo xaadiriyay keenay qalbigaas oo saqiiman jiran qadarkana qalbi jiran ku fiiriyey qofka qadarka ku fiirinaya qalbi buko alla subxaanahu watacaalana qadarkiisa kula murmaayo kaasuu halaag u sugnaaday laqad iltamasa wuxuu goobay oo uu dalbay biwahmihi mala-waalkiisa fii faxsi lgaybi qeybka baarbaaritaankeeda siran ayuu doonay sir sirtaas oo katiiman aada loo qariyey waa nin yacni sir aada loo qariyey oo qeybkii ka mida ayuu mala-awaalow rabaa inuu ku raadiyo oo ku helo wacaada wuxuu ahaaday bimaa qaala fiihi waxa uu yidhi hadalka uu ku qowlay ee qadarka in laga qadarka beenintiisa wuxuu ku noqday oo ku ahaaday afaakan mid been abuurasho badan athiiman dembi badan qalbigu marka wuxuu leeyahay sheekhu marka halkan faweylun liman saara lilahi tacaala fi lqadari khasiiman waadi naareed wuxuu usugnaaday ama halaag qofkii ilaahay qadarka kula murmo wa axdara lilnadari fiihi qalban saqiiman qadarka fiirfiirintiisana marku fiirfiirinayana la yimid qalbi buko qalbiga marka ogow marka quluubtu qalbigu nolol iyo dhimasho waa leeyahay caafimaad iyo jirana waa leeyahay nacam ayb quluubtii marka quluubna waaba dhimatay walciyaadu billaahi waa quluubta marka ilaahay wa tacaala aan rumaysnayn oo kafarada ah nacam qalbiga quluubta marka eh, kufriga uu ka buuxo qalbi dhintay waa nacam waana qalbi qallalay oo tamaaman u qallalay walciyaadu billah qalbina waxaa weeyaan waa nool yahay waa iimaankii iyo waxyigii baa ka buuxo iimaankuu ku nool yahay qalbigaas marka waa qalbi xayaato ay ku jirto ayb qalbi kalena marka waxaa weeyaan waa qalbi waa nool yahay waana caafimaad qabaa kaas qalbina waxaa weeyaan waa bukaa jiradiisayna ku xirantaa intay la eg tahay taaratan marka dhinaci jirada badanayso marna waxaa weeya waa kasoo caafimaadayaa dhinaci caafimaadka usoo badana xarig jiidoo ku jiraa marka nacam soo ma garanin oo marna shaydaankiibaa jiidaayo nacam markau shaydaanka xooggiisa uu soo jiito aaduu u jiranaa qalbigii marka uu shaydaanka isaga uu ka badiyana isaga raayinaya nacam isaga xoogaa yar waa shaydaan bau dagaal un kula jiraa kaas nacam ayb cabdullahi bin marka midkan iimaanka ku jira waa waxuu shaydaanku saan ugu iskugu dayayo nacam oo uu dhibaayo cabdullahi bin cabaas radia allahu canhuma baa waxaa la su-aalay oo yuhuudda salaada kuma waswaasaana lra dadkan muslimiinta maxaysaan ugu waswaasayaan salaada oo dhibkan iyo shaydaanka oo ugu dhibaya markaasuu wuxuu yidhi tuugu tuugga guri banaanoo waxba oolin muxuu ku falaayo yiri nacam guri wax yaallaan iyo guri aysa waxba ku jirin tuugga kee aadi lahayo yiri midka waxyaalaan buu aadi lahayo yiri nacam marka cabdullahi bin cabaas fahmaa la siiyey so ma kasin marka wuxuu yidhi awalba guriga qalbi iska qaaliya oo awalba baaba-san oo meel kusoo ogaaday shaydaanku waxba kama raba nacam waxa un oo jugta ku hayo la diriraayo mar walba waa un qof wax un ay ku dambeeyaan way nacam wahaakadaa nacam saas way nacam marka quluubtu saasay u kala baxdaa ilaahayna hal aayadaa quluubta lagu jamciyey fi suurati alxaji laba aayadood ama saddex isku xigto qowluhu tacala wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli walaa nabiyin ila ida tamanaa alqa shayطaanu fi umniyatihi fayansakhu allahu ma yulqi shayطaanu huma yuxkimu allahu aayaatihi wallahu caliimun xakiim liyajcala ma yulqi shayطaanu fitnata liladina fi quluubihim marad waalqaasiyati quluubuhum waa labadaas marka waxaa lagu sheegay qalbi jiran iyo walqaasiyati quluubuhum kuwa qalbigooda oo qallalay kuwa qalbigooda qallalay waa qalbigii dhintay way kuwa qalbigooda maradka uu ku jirana waa beyna beynaa nacam cudurka qalbiga galana laba waay maradu shubhati wa maradu shaki maradu shubhati iyo maradu shahwa jiro oo shahwo iyo jiro oo shaki labadaas cuduraa qalbiga gasho nacam oo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay maradu shahwa daawadiisa waxay tahay qofka inuu yacni daa cilmiga barto waxaan ujeedaa qofka inuu daacadii ku sabro naftiisa inuu daacadi ku xabiso waa sabar maradu shubha shubhada iyo shakigana waxaa laysaga bixiyaa yaqiin yaqiintuna cilmigay ka timaada waxyigii inuu qofka barto walidalika marka culamada waxay dhaheen fabisabri walyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin nacam sabr iyo yaqiin ayaa waxaa lagu dadaala waxaa lagu gaaraa alimaamatu fi ddiin imaam hebel haddaad maqasho yacni waa nin sabr iyo yaqiin la yimid ah nacam oo diintii bartay kuna sabray nacam inuu fuliyo diintii ilaahi subxana wa tacaala marka aayadda wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun meeshasi ka keeneen nacam reer bani israa'iil qaar ka mida ilaahay wuxuu ka dhigay aimo goorma lamaa sabaruu markay sabreen waa shahwadii bay ka sabreen wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun shubha ma leh iyo shaki aayaadkeenii ayay yaqiiniyeen buu yidhi <clears throat> qalbigu marka waa kaasa halkaasaa lagu sheegay aayadda kalena ilahay wuxuu yihi waliyaclam aladiina aayadda kale maxay ahayd walqaasiyati quluubuhum ina daalimiina lafii shiqaaqin baciid waliyaclam aladiina uutuu lcilma anahu lxaqu hay marka kuwaasna marka waxaa weeyaan dadkii qalbigooda ou caafimaadka qabay oo fiicnaa qalbigooda ou fiicnaa fatukhbita lahu quluubuhum fatukhbita lahu quluubuhum quluubtoodii baa marka u ilaahay subxaana wa tacaala khushuucayso waa qalbi nool marka qalbiga ilaahay ukhushuucayo ilaahay ka cabsanayo saddexdaas baa marka quluubta ay uqeybsantahay nacam qalbi marka khaashic ah oo nool caafimaad qabo qalbi mariid oo jiran oo taaratan wa taaratan ah qalbi dhintay oo isaga dhan baaba-abaka ah, marka sheekhu marka halkaan waxau tilmaamay qalbi saqiim qalbiga saqiimka marka waa noqon karaa qalbi yani lkaafir ama qalbulmunaafiq eh, munaafiqa fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradan buu ilaah yiri subxaana wa tacaala qalbiga saxiixa marka waxaa weeyaan maxaa l calaamatu qalbigu inuu caafimaad qabo maxaa calaamad ah marka calaamatu lqalbi asaliim alxayi qalbigaas saliimkaana aakhira wax anfacayo ogow oo sida ilaahi subxaana watacaala uri yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbiga marka inuu caafimaad qabo ama inuu yani saxiix yahay maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa waxa xun inuu dareemayo xumaan u dareemayo waxa wanaagsanna inuu wanaag u dareemayo qalbiga yani haduu labadaa aunan dareemeyna qalbi dhintay waay wixii xumaa hadduu wanaag u haystaba nacam oo uunan ka anfariiraynin ousan ka didaynin oo barnaamij uu ka dhigto waa qalbi dhintay waay nacam qalbigaas aya nacam oo bal waxa fiican oo ka anfariira waxa cunna waa barnaamijay u yihiin hada qalbun mayit waa qalbi dhintay waay nacam walidaalika marka hadduu waxa meydka meydka markuu dhinto dareen iyo ixsaas ma laha nacam hadda meyd dhintay wax ma usoo urayaan meyd dhintay yacni wax macaan iyo wax waxba kale ma oga nacam bal haddaad intaa dhaawac u qaadato ul ku dhufato wax ma dareemaya nacam maaliman yahun yashuni alhawaanu calayhi maali jurxin bimeyitin ilaamu meyd dhaawac xanuun uma laha nacam waxba kama xanuunsanaayo marka qalbiga saqiimka oo dhintay calaamadiisa kaas waa marka nacam inuusan wixii xumaayba uusan xumaan u haysaninba ayb waxyaabaha marka quluubta dilo oo baabi-iyo marka waxaa kamid a kufriga qalbiga qalbiga waxyaabaha jirisiiyana waxaa kamid a macsida shahawaadka bidacda oo shubuhaadka ah, nacam shubuhaadka waa bidcada bidcada waa shubha ma ogtahay qofka qalbigiisa degayso walciyaadu billahi nacam ayb marka dadka hadday yaryar yihiin ee dadku yacni dadka quluubtoodu jiran tahay marka hadday ayagu mujtamac u bataan oo dadka quluubtoodu nooshahay ay mujtamaci ku yaraadaan oo la dhibaayo oo meelay istaagaanba ayna lahayn ma aha inay qalbigoodii waxyaabihii wanaajinayo inay iskaga tagaan ma aha oo ay dareemaan marka waxsho iyo waxaiyo wehella-aan inay dareemaan ma aha marka wuxuu shaarixu soo qaatay wamaa axsana maa qaala abu moxamed cabdiraxmaan bnu ismaaciil almacruuf biabi shaama abu shaamat almaqdisi kitaabkiisa alxawaadis walbidac yiri waa albaaci calaa inkaari lbidaci walxawaadis waay abu shaama waa shaykhu limaami nawowi waay imaamu nawowi sheekhiisii waay ayaa wuxuu yihi xaysu jaa alamru biluzuumi ljamaacati mar kastood aragta jamaacada muslimka war laazim falmuraadu waxaa loo jeedaa buu yihi luzuumu lxaqi war xaqa laazim baa laga wadaa watibaacihi nacam meeshaad ku aragta jamaacada muslimiinta haka harin xaqa haka harin baa laga wadaa ee ma laga wado hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel lagama wada wain kaana almutamasiku bihi qaliilan dadka xaqa ku dhegan haba yaraadaan waalmukhaalifu lahu kathiiran dadka xaqa khilaafay haba bataan liana alxaqa huwa aladii kaanat caleyhi aljamacatu aluulaa maxaa yeele xaqu waa kay ku taagnaayeen jamaacadii hore iyo asxaabtii nabiga caleyhi salaatu wassalaam walaa tandur ilaa kahrati ahli lbaatil dadka ahlu baatilka tiro badnaantooda ha eegin uu yiri nacam bacdahum xasanulbasri isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi assunnatu waaladii laa ilaaha ilaa huwa sunnada waxa uu yidhi waxaan ku dhaaranayaa macbuudka xaqa eh, macbuud xaqa lagu caabudo kownan jirin allah maahane isaga mooyaane sunnada bayna alghaali waaljaafi waxay u dhaxaysaa mid ordaayo xadgudub badan oo quluwi badan iyo mid gaabinayo isaga nacam iyay u udhexaysaa waa wasat yacni sunnada wasat oo ay kuleehi nacam wax kastana waa saas waay waxay ku roon yihiin inaan laga badbadinin lagana gaabinin dhexdhexaad quluwiga sharcigu madmuumu ka dhigan nacam aada iyo aaduu sharcigu u necab yahay waxaa quluwiga layraa yani xadgudubka iyo kabadbadis ee waxaan soo aroorin qofka inuu ku dadaalo inuu la imaaday waxyaabaha noocaasoo dhan ayb fasbiruu calayha raximakum ullah marka quluwi iyo jafaa nin u dhexeeyo hade waa nin dab ku taaganoo kale wa laba qolo u dhexeeya nin ka badbadinaayo iyo nin mutasaahiloo gaabinayo kii mutasaahilka ahayo ninkan wuxuu leeyahay mutashadidaa tahay kii mutashadidka ahayna wuxuu leeyahy war mutasaahil aad nacam marka eed iyo sihaamu lowm ayaa saas usoo aadaysa nacam soo ma garan oo ninka mutashadidkaa ah waxuu rabaa inaad baabkiisa la aado mutasaahilka inaad baabkiisa la aadou rabaa marka ninka mutasaninka marka ninka sunnada ku dayanayo nabiga caleyh isalaatu wasalaam labadaasoo udhexeeyaa waana la eedeynaa un nacam eed la-aan marna ma aha nacam weligaa marka iska jir quluwigu diin ma aha nacam diin ma noqonayo haddaad tiraa maanta yacni sharcigu intuu ii dhiga ka badana xataa yacnii iska dhaaf caqaa'idka ee cibaadaadka quluw in lagu sameeyo lama ogola oo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam jamaraadka markii la tuuraayey dad dhagaxyo waaweyn wato arkay iyaakum alguluwa fi ddiin buu yiri war diinta oo lagu quluwi sameeya iska ilaaliya dhagax yar yar tuura tano kanoo kale tuura ayuu yiri dhagax buu tusa yar kanoo kale tuura yiri digirta xumuska oo kale u eg marka eh, la dhan quluwigu marka waa haddii waxyaabahaas oo xaaraam ku yahay oo lagu reebay famaa baaluka waxyaabo kaloo ka waaweyn oo diintii ilaa yani kaasba diinto kamid yahay laakiin masaa-il waaweyn hadduu gala maxaad umalaynaysaa marka nacam ayb nacam waxaa kaloo quluubta jiran oo lagu garanaya oo kamid a ah sidoo kale yacni aqdiyada yacni cuntadii nafciga ulahayd inuu u arkaba wax xun oo ka leexanayo mar walba ee uu cunaayo aqdiyo iyo qada xun inuu yani qalbigu waxbau ku noolaadaa qadada uu ku noolaanayo waxa uu cunaayo yani qalbiga uu ku nool yahay uu ku noolaado waa waxyiga waay qur-aanka iyo sunnada waay iyo wixii aqwaashii asxaabta iyo laga soo guuriyey waay waa waxuu ku noolaada qalbiga ku dhismo waay qofka marka haddaad aragto yacni calaamada qalbigiisu inuu xun yahay oo qalbi mariid a ah uu yahay waxyaabaha kutusaya waxaa ka mid a ma rabo inuu waxaas cuno nacam aqdiyadaas iyo waxyiga ma rabo nacam wuxuu rabaa marka waxyaabo kale oo isaga dhibaayaba nacam oo falsafad iyo yacnii manaamaad riyo waa la riyooday iyo hebelaa riyooday saasuu yiri hebel riyadaas ha lagu camal falo qur-aankii iyo sunnadii uu ka tegaa marka soo ma garanin waxuu ku leeyahay mathalan falsafo cilmulkalaam maanta dhan iska daba wareeg buu gelayaa nacam ilaahay baa la baranaa rasuulkii baa laga hadlayaa alla subxaanahu watacaala iyo koonkan abuuristiisa wuxuu rabaa inuu falsafay caqli ka ogaado ee kitaabka iyo sunnada inuu ka ogaado ma raba waa jiran yahay qofkaas nacam walidaalika kutub dhan waxaa arkaysaa caqiidaa laga baranaa la dhahaayo oo waxaad arkaysaa ku dhahayaan marka caqiidadaba la baranayo caqliga oo asala wuu kuleeyahay nacam caqiida lagama qaato kitaabka iyo sunnada magacyada ilaahay iyo tilmaamaha alleh lagama qaato naqliga oo lama aado meeshaasi caqli unbaa la aadaa waxaas marka waxaad arkaya dad hadda doodayo marka oo dhahaayo maya waxaa laga wadaa yacni qofka markaa qancinayso inaad caqli ku qanciso waa kitaab ma rumaysna kan ma ahan nebigana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi litundira bihi qur-aanka inaad ugu digtid dadka qur-aanka in loogu digo sunnada loogu digo caqliga dabcan wixii laga istimbaado qur-aanka iyo sunnadu waa la ogolyahay lama diidana laakiin waxa meesha yaallaa waxay tahay inaad sideedaba bataatanba waxyigii intaad ka tagto wax aan waxyi ahayn aad diin ka dhigato waxaad lamid tahay nin war cuntadan baa ku anfacaysa cuntadan cun jirkaaga waa ku korayaa waa ka tagtay cunto ku dhibaysaad cuntay nacam waa ku dhimanaysaa soo maaha nacam waa ku dhimanayaa qofka marka calaamaatu marka calaamatu maradi lqalbi taasaa marka ka mid a nacam ayb walidaalika marka ma ma jecla inay iyagu marka eh, qur-aankan wuxuu daawo u yahay sidoo alla yiri qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waladiina laa yu'minuuna fii aadaanihim waqrun qur-aanka kuwaan rumaysnayn dhegahooda culays ma dhegeysan karaan wahuwa calayhim camaa ulaaika yunaadowna min makaanin baciid dad meel dheer looga dhawaaqayo marka taas calaamatu marka waxaa weeyaan marad alqalbi marka musanifkuna taa unbau ishaarayo waxa uu leeyahay faweylun liman saara lilahi tacaala fi lqadari khasiiman wa axdara linadari fiihi qalban saqiima laqad iltamasa wuxuu raadiyey biwahmihi mala-waalkiisa uu ku raadiyey fii faxsi lgeybi qeybka baarbaaritaankiisa siran buu raadiyey sirka tiiman la qariyey aada u qarsoon marka biwahmihi buu ku yidhi bilwaxyi ma aha waa waxyigiibuu ka tegay wuxuu aaday marka wahmi waxyigiibuu ka tegay wahmi buu aaday qalbigi waabaa jiranaa marka wacaada bimaa qaala fiihi wacaada bimaa qaala fiihi waxa uu yiri qadarka uu ka yirina wuxuu ku ahaaday kaa dartiis afaakan mid been abuurad badan ahiiman oo dembi badan buu ku ahaaday ayb wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alihi wsaxbi wslm